kutubta alimaamu anasaaci aley raxmat ullah uu kitaabkii arooriyey oo ah kitaabu اliimaani wa sharaa'icihi kitaabu اliimaani iimaan ayuu kitaabkan u kitaab yahay iyo wa sharaa'icihi sharaa'ica aliimaan iimaanka shareecooyinkiisu ayuu kitaabkan imaamka u baabaystay ama u kitaabaystay calayhi raxmat ullaahi wa calayna kadalik kitaabkan dhowr kitaabun baa ka dambeyso oo kitaabu ziina ay uu ka mid yahay oo aada u kooban in sha allahu tabaaraka wa tacaala abwaabtii ugu dardarnayd kitaabka ama ugu adkayd inteeda badan bifadli min rabbina waan soo marnay oo mucaamalaadkii macalbeeciisii qisaastii oo qasaamo imaamka uu ku keenay caleyh raxmat ullah baabulqasaama hoosteeda kitaabuulqasaama uu ku keenay iyo meelihii kitaabuulcibaadaat noocyii kala duwnaa oo tahaaro iyo salaad iyo waxa weeyaan soon iyo zaka iyo xaj iyo kitaab uljihaad yacni abwaabtii ugu dardarnayd kitaabka inteeda badan imaamku na soo mariyey waana soo marnay bifadli min rabbina tabaaraka wa abwaabtii hoobadka ahayd oo gebagabada xigtay ayaan hadda eh, kusii siqaynaa amaba aan ku jirnaa oon insha allahu tabaaraka wa tacaala inay mar dhow noo gebagabowda ayaan ilaahay subxaana wa tacaala iyadoo si fiican weliba aan ku gabagabaynay ayaa rabbigan ka baryeynaa marka kitaabkan caaw imaamka halkan uu ka bilaabay calayhi raxmat ullah waa kitaabka loo yaqaano kitaabu aliimaan iimaan sida kutubaha lagu yaqaano kale kitaabu liimaan iyo inta badan horay horay ayaa la mariyaa laakiin imaamka caleyh raxmatullah gadaal ayuu soo mariyey iimaanka iyo wix hoos imaani sidoo kale kitaabu ziina ayaa isna ku xigi doona insha allahu tabaaraka wa kitaabu اlisticaada iyo kitaabu aadaabi اlqudaat ayaa jiri doona kadibna kitaabu اlashriba waxyaabaha cabitaanada ah ayaa isna eh, jiri doona biidn اllahi tabaaraka wa imaamkana kitaabkaas ayuu ku gebagabayn doonaa marka dhowr kitaab unbaa noo harsan ilahayna waxaan ka baryayna subxana wa tacala biasmail xusna wa sifaati اlculaa intii hore oon marnayna allah nagu anfac nagana aqbalo intaan yaroo harsanna ilaahay subxana wa tacaala si khayr ah iyo towfiiq allah nooga dhameeyo iimaanka iyo islaamka iyo ixsaanka caddayntooda way noo imaan doontaa insha allah tabaaraka wa tacaala dhammaanna imaamka caleyh raxmat ullahi wuxuu ku soo aroorin doonaa saddexdaba kitaabkan iimaanka hoostiisa waa qodob qodobka labaad iimaan maxaa la yidhahdaa iimaan maxaa la yihahdaa aliimaanu qowl biاlcamal waictiqaadu biاlqalbi wa camalu biاljawaarix yaziidu biالطaaca wa yanqusu biاlmacصiya iimaan waxaa la yidhahdaa qofka inuu carab kaga dhawaaqo towxiid iyo rumayn waa inuu carab kaga dhawaaqa qowl bilisaan tan labaadna wa camalu bilarkaan jirkana aad ka qabato oo weeyaan wixii aad rumaysnayd waa in xibnahaada ay iyagoo qabana la arko tan saddexaadna una horayso waxaa weeyaan ictiqaadu biljanaan qalbiga in aad ku caqiidaysa wax aad ku dhawaaqayso oad ku camal falayso waa in qalbigaada ay dhex deganta weliba intaa waxaa dheeri ah iimaanka wuu nusqaamaa wuuna ziyaadaa daaca haddii lala imaado iimaanka waa ziyaadaya haddii macsiyo ilaahay lala yimaadana ciyaada billaahi ilaah naga badbaadiyey macaasi wix la midka ah camalka amaba iimaanka wuu nuqsaamaya qowl bilisaan qowl biاllisaan wa camalu biاlarkaan waictiqaadu biاljanaan yaziidu biالطaaca wayanqusu biاlmacصiya arkaantiisa waa taqaanaan arkaan اliimaan an tu'mina biاllah wa malaa'ikatihi wa kutubihi wa rusulihi waاlyowmi اlآakhir wa biاlqadari khayrihi wa sharihi iimaanka waa taas weeyaan laysa اlbira an tuwalluu wujuuhakum qibla اlmashriq wاlmgrib walaakina albira man aamana biاllaah waاlyowmi اlآakhir wاlmalaa'ika wاlkitaab wاlnebiyiin shantaas aayaddaasaa lagu jamciyey arkaanta iimaan ka mid a tan kalena oo qadarka ahna isheeg ayadda muxuu ilah ku sheegay subxana wa tacaala y nacam nacam nacam nacam axsanta allah ybaaraka fiik marka waxaa weeyaan arkaanta waa kuwaas in iimaanku kordha ama nuqsaama maxa u daliilah maxaa u daliila qowl اllahi tabaaraka wa tacaala wاladiina اhtadow zaadahum hudan wa ataahum taqwaahum aayad kaloo ka sii cad rabbi wuxuu leh subxaana wa tacaala markuu ka hadlaya iimaanka aayadda qur-aanka ah zaadathum iimaana waida tuliyat calayhim aayaatuhu zaadathum iimaana markii ilaah aayaadkiisa lagu dul akriyo oo qalbigiisii aayaadka qur-aanka ay ku dhagaan oo dhegihiisa ay ku raaxaystaan xibnihiisana ay la qabsadaan oo kadibna iimaan uu rabbi ugu kordhiyaa aayaadka ilaahay marka qofka lagu dul akhriyo waa in iimaan u kordho marka iimaankaas ayaan insha allah tabaaraka watacaala iyo lawaasimtiisa iyo xataa islaamkii iyo eh, muxuu ixsaankii eh, iyo dhadhanka uu leeyahay iyo waxyaabahaas oo dhan ayaan insha allah tabaaraka wa tacaala baabkan kaga hadli doonaa axaadiista inteeda badanna waa axaadiis alxamdulilah fudfudud oo qaar ka mid ahna arbaciinkii kutuba yaryar aan soo qaadanay oo dhan nagu soo mari jiray qaarkood ama lafdi ahna noo soo marayno oo matniga saa ha ahaado ama macnaha noo soo marayno baabka koobaad oo kitaabu اliimaani wa hoos imaani waa dikru afdali اlacmaal baabu dikri afdali اlacmaal baabu dikri afdali اlacmaali acmaasha tan ugu fadliga badan sheegitaan la sheega ayuu baabkan u baabyahay acmaasha markii la qabto iimaanka ay qayb ka tahay acmaashi hore waxaan u sheegnay markii iimaanka aan qeexaynay inay ka mid ahayd waa camalu bilarkaan xibnaha in laga qabto oo camal lala imaado soo maha camalkaas marka waa kala fadli badan waana kala sareeya aad iyo aad u kala sareeya marka camalkee u fadli badan hal qodobaan raba inaan baraarujiyo axaadiista nabigeena ka sugan calayhi الsalaatu wasalaam saxaabada ay nabigeenna weydiinaan calayhi salaatu salaam nin baa waxaa weyaan wuxuu weydiinaa camalkee u fadli badan markaas nabigeena wuxuu le asalaatu liwaqtiha nin baa nabigu imaan ala sl slam markaas afdal camal weydiina bir ay u sheegayaan mid baa muxuu ahaa su-aal kale weydiini camal kale u sheegaya oo ka duwan kullina waa afdal camal arrinkaa culimada markay rogrogeen oo ay dhan walba ka eegeen waxay leeyihiin nin walba wax u fadli badan ayaa jira dhanka aad ku gaabiyey ama dhanka inaad aad u badiyo la rabo ayuu nabiga alayh sala slam muxuu ahaa dhakhtaroo kale uu tilmaami jiray maxaa yeelay in salaadii waktigeedii awalkiisa la tukado waa fadli badan shaki malaha fadli weyn baa ku jira aada weyn biru waalidayna waad garanaysaano ayadna waa wax aada weyn kabasooqaad tawxiidkii waxaa ku xiga salaadii aa ku xigta marka salaada weyninkaas ay leedahay sidoo kale marka shukriga rabbu kahadla ka hadlaya wuxuu leeyahay an ishkur lii waliwaalidayk ilaya almasiir marka shukriga ilaahay laga hadlay maxaa lagu labeeyey birlwaalideynki marka mid walba markii dhan laga eeg ayuu nambar laba noqonaya marki tawxiidka laga eego mar markii ilaahay shukrigiisa laga eego oo shukri laga hadlo birlwaalideynka nambarka labaadu noqona bacd shukrilahi tabaaraka watacaala arkaan iimaanka islaamkii marka laga hadla qodobka waad tawxiidka qodobka labaad maxay noqonaysaa salaadii marka dhankaana waa laga eegi karaa dhankaana waa laga eegi karaa marka ha ku wareerin marka marka afdal camal ama salaad aragtaan ama bir waalide aragtaan ama camal kale aragtaan ha dhihina say wax ku jiraan keen hormarina maya sidaa ma aha sidaa ma aha waxaa la mid ah addoonka waxa u horeeya oo maalinta qiyaama la weydiin doono axaadiista qaar waxay sheegayaan fi dimaa dhiigga in lagu bilaabi doono axaadiista qaarna waxaa wey waxay sheegayaan asala inay tahay see lagu jamcinayaa culimada waa waxa lagu jamcinayaa xaq ilaahay kan u horeeya la weydiiye adoonku wuxuu noqonaya bacd salaadii xaq ibni aadan kan u horeeya qofka la weydiiyana wuxuu noqonayaa dima dhiig oo dhiiga u galay iyo wix la midka ah sidaa weeyaan baabu dikri afdal acmaal acmaasha tan ugu fadliga badan sheegitaan la sheegay ayuu baabkan u baabay xadidka afartan sagaal boqol iyo shan iyo siddeetanaad waa xadiis saxiixa qaala ibnu sunni oo ninka raawiga ka wariyey alimaam nasaa kitaabkan ayaa wuxuu leeyahay xadaanaa waxaa noo waramay abu cabdiramaan cabdiramaan aabihi axmed ibnu shucayb annasaa min lafdihi weliba dhawaaqiisa ma ahan qoraal walaa ijaaza xadaana waxaa weeyaan xadaanaa isaga dhawaaqiisa noogu warramay inaan ku dul akhrina maahan isaga ayaa muxuu ahaa noo sheegay qaala inuu yidhi anbaana waxaa noo waramay camar ibn cali falas waa diqat xaafid qaala xadaana cabdiraxman ibn ahdi waa imaamkii qaala xadaana ibrahim ibn sacd alqurashi diqat xuja can الzuhri maxamed bn shaab zuhri waa imaamkii can saciid ibn musayab can abi hurayra cabdiraxman shekh dowsi radia allahu tacala an arda waraxima jamiica aruwaat ana rasu rasulka al sal slam suula waxaa wax laga weydiiyey ayu lcamali acmaali acmaal tebe wax la qabta toodeeba afdalu fadli badan camal la qabto oo lala imaado oo alla looga dhowaada kee ugu fadli badan qaala wuxuu yidhi aliimaanu billaahi wa rasuulihi aliimaanu rumayn la rumeeyo bilaah alla la rumeeyo ayaa ugu fadli badan iyo wa rasul rasuulkiisa la rumeeyo iimaanka marka ma camala nacam camal weeyaan waa noo imaan doontaa inuu camal yahay oo iimaanka shucabtiisa iyo qaybihiisa ay muxuu ahaa dhowr iyo lixdan qaybood ama dhowr iyo toddobaatan qaybood ay yihiin noo imaan doontaa camalka la samaynaa waa iimaan maxaa yeelay yaziidu nacam wayanqus bilcamal aw bitarkihi soo maaha sidoo kale iimaanka laftigiisa waa camal اqalbi qalbiga laftirkiisa hawshuu qabana waa camal markuu nabiga l alah sl man ra'a minkum munkaran falyuqayiru biyadih fain lam yastatic fabilisaani fain lam yastaطic fabiqalbihi wadalika adcafu اliimaan markuu leeyahay camalkaas qalbiga laga qofka muxuu ah ka nacay xumaanta inay camal tahay ayaa halkaa laga qaadanaya sidaa weeyaan ayu acmaali afضal qaala aliimaanu rumayn bilah alweyn la rumeeyo rasuuli rasuulkiisa la rumeeyo weyan alayhi الsalatu salaam qofka ilaahay rumeeye subxaana wa tacaala oo towxiidkaas khaaliska la imaado rasuulkiisana nabi maxamed alayh sla slam rumeeyo iyo rusushii kaleba faqad aflaxa waanjax liibaan iyo guul ayuu ilaahay gaaray subxaana wa tacaala walow xataa camalka hadduu daciif ku noqdo ood macaasi aad u badan la imaado kelimadaas tawxiidka wax badan bay taraysaa aada u weyn qofka aan la siinin aad buu u liidan yahy qofka la siiyey walow macaasiha ku dhacae liibaan weyn ayuu ilahay gacantu geli subxana wa tacaala maxaa yeelay xitaa haddii loo ciqaabo ood ilaahay iska cafinin markii laga gudo dembiga galay naar laguma waarina waa soo saaraya isagoo dhuxuloobay siduu nabiga noo sheegay sal allahu alayh ali waslm kadibna muxuu ahaa nahrulxayaa ayaa lagu dhex ridi markaasuu yambut kamaa tambut alxiba fii xamiili sayl yacni masagada iyo haruurka dhacdada ah sida biyo mareenka ay uga soo baxda iyadoo muxuu ahaa tabar daran oo cad oo noocaasa ay u soo dhashaa ayuu nabigeena cadayna sala allahu alayhi waali wasalam markaas kadib ayaa jannada ilaahay la siiya wixii dembiga u geystay laga gudaa ilahay waxaan ka baryana subxana wa tacaala inuu jannadana siiyo annagoona cadaab iyo xisaab adag marin waayo xadidka afar kun sagaal boqol iyo lix iyo sideetanaad waa xadis saxiixa qaala alimam nasai alamtullah fana harun cabdillahi alxamal wa iqatun iqa qaala xadaثana xajaaj ibn maxamed alacwar wa iqatu saxix kitaab can ibni jurayj cabdimalik ibn cabdi ibn jurayj weyan qala xadaثana cuثmaan ibn abi sulayman alqurashi iqa can cali ibn abi اlwaliid alasdi waa saduq rubama akhطa maxaa idiin qoran can can cubayd weyan cubaydilah baa halkan ragga u qoran iyo anigaba can cubayd ibni cumayr ibnu qataadaة اleyثi wulida calى ahdi rasuuli اlahi sal ا slm wacadahu ayruhu kama qaala muslim wacadahu hayruhu min kibaar الtaabiciin wa huwa iqa mujmac calى iqatihi can cabdilaahi bn xubshayin alkhacmi almaki waa saxaabi jaliila radia allahu taala arda ana annabiya nabigeena calayhi salatu slam su-ila waxaa wax laga weydiiyey ayu lacmaali camal la qabta ama camalyaal la qabta koodeebaa afdalu fadli badan qaala wuxuu yidhi iimaanun iimaan oo laa shaka fiihi shaki uusan ku jirin iimaan kaamil ah weeyaan tan labaadna waa iyo dafid ay ku jireen fiihi gudihiisa iyo waxajatun xaj mabruuratun ee lagu baarinimo falay saddexdaas camal ayaa u fadli badan iimaan waan soo marnay jihaadna waa kan xajna waa kan marka horey qaacidada aan dejinay oo ahayd amaan ka hadalnay culimmada sheegan oo ahayd qof walba meesha ku habboon ama siduu inuu u kala hormariyo ugu habboon ayuu nabigeena sal اllahu alayh wali slm ishaari jiray halkan xadiidkan iimaankii sida xadiidka hore ayuu sheegay laakiin wuxuu ku dar laba arrimood oo aada muhiim u ah jihaadkii yukfalu shahiid kullu shay shay kasta ayaa qofka shahiidka loo dhaafa ila dayn dayntaaan ka waa tii aan soo marnay wax badan ka hadalnay jihaadka maraatibta uu leeyahy wax la koobi kara ma aha kitaab aljihaad ayaan ku soo marnay fadaaishiisa masaaric اlcushaaq kitaabkaas akhri qofka raba inuu ogaado jihaadkana mafhuumkiisa laba qol ayaa ku qaldantay oo muslimiin ah kuwa gaalada iga daa shuqulba kuma lihin labadaa qole maxay yihiin qolyo jihaadkaba sidiisaba inkiraan oo ayagoo ku raali garaynaan gaaladii iyo cidda muxuu aha diin islaamka hor imaadsan jihaadba ma jiro la taagan wax jihaad la yihah mama jiraan amaba jihaadka u yaqaana mxuu ahaa jihaad addafci inaad isdifaacdo un bes oo adi dhifays ku jirta oo alab inuusan meesha ku jirin qolyo qaba qolyahaas murji'ada casriga ragga loo yaqaano ayaa ka mid a ah. nacam qolyaha labaadna waxaa weeyaan waa algulaa naf kasta oo la gooya ama naf muslim ha noqoto ama naf gaal oo macsuum ah oo in la dila aan la ogolayn ha noqoto amaba rayad ha noqdo ama mxuu ahaa askari ha noqdo ama fulaan ha noqdo yacni wax walba dil qof alle qofkii aad aragtaba dil waxay dhihi jireen ha u malaynin wax kastoo cadba inay caddiin ama baruurta ha u malaynin ya dubbaha waxaa la yidhahdaa wax kasta ood aragtaba musmaar ha umalayn dadka qaara noocaas war adiga ma dubaat duba moogta wax kastaba wuxuu u arkaa inuu musmaariya inuu marka <laughs> marka qolyaha labaadna qolyahaas weyaan labadaa qoloba waxaa weeyaan duurasha naga joogeen annaga shuqul kuma lihin innaga waxaan aaminsannahay qowla rasuuli اllaahi salى اllahu alayhi waali wasalam aljihaatu dirwat sinaam اislaam jihaadka waa baarka kuruska islaamka khayrka ku suganna wax la koobi kara maaha laakiin mata waa jihaadka markuu hela shuruuddiisii waa markuu hela arkaantiisi waa inaa mawaanicda oo diidan oo in marka ayada waa isaga in marka ayada la qabto diida ay meesha ka baxaan waa in dawaacidiisi iyo asbaabta keenaysa ay timaado marka iyada waxaa weya waa dirwad sinaam اislaam axaba man axab wa kariha man karih cidda nacays ha nacdo cidda mxuu aha jeclaanays ha jeclaad say u taallaa man lam yakzu walam yuxadid nafsahu biاlgazw maata miitata jaahiliya ma aadana yidhi waa nabi maxamed qowlkiisa alayh slat slam walaa wadaadada afarta ab miyaa yidhi maya kun iyo afar boqol oo sano ka hore ayuu nabigeenna arrinkaas ku dhawaaqay calayhi الsalaatu wasalaam marka baabka isaga ah waa baab sharci ah marka kaa qodobka labaadna kaa weya qodobka saddexaad waxaa weeyaan waa xajatun mabruura xaj lagu baarinimo falay nabigeena wuxuu alayh slat slaam fi lmutafaqi calayh wاlxaju اlmabruuru laysa lahu jazaء ila اljanna xajka lagu baarinimo falay abaalmarin kale uu leeyahay oonan janno ahayn ma jirta ayuu nabigeen le alayhi الsalaatu asalaam dumarka ayaa nabigeenna weydiiyeen alayh slat slaam nabi allow dumarka ma jihaad baa laga rabaa markaasaa nabigan wuxuu yidhi maya waliba maya wuxuu dhahay calayhina jihaadu laa qitaala fiih jihaad aanan dagaal lahayn ayaa ku waajibi oo laga rabaa alxaj wاlcumra alxaj wاlcumra ayuu nabig yihi salى اllahu عalayhi waali wasalam calayhina jihaadu laa qitaala fiih alaa wahuwa alxaj wاlcumra inay ku jirtaan filaya xadiidka wallahu aclam alcumuum marka iimaanka marka caadiga ahaa oo qalbiga ku jiray iyo jihaadkii iyo xajki intaba waxaa weeyaan acmaasha ugu fadliga badan ayuu nabigeena ku sheegay alayh slat slam baabu acmi اliimaan acmu اliimaani hada maxalu bayaanihi ama baabu acmi اliimaan baabu acmi اliimaan iimaanka dhadhankiisa hada makaanu bayaanihi iimaanka dhadhan ayuu leeyahy sankorta iyo malabka dhadhan ay leeyihiin macaan maraqa iyo suugada dhadhan ay leeyihiin waxol dhadhan ba ay leeyihiin iimaankana dhadhan ayuu leeyahay yaa dhadhansada almumin alxaqiiqiy qofkaas yaa dhadhansado ilaahay iimaanka dhadhankiisa hana siiyo xadiika afar kun sagaal boqol iyo toddoba iyo siddeetanaad waa xadii saxiixa qaala alimam nasai raxmah andari waiqatun habtun ah, faqiih qaala ambana jariir ibn cabdilxamiid adabi waa iqa can mansuur ibn muctamir waa iqatun tabt can alq ibn xabiib alcanasi albasri waa saduuqun caabidun rumya biirjaac can anas bin malikin waa khaadimi rasuuli illaahi sala allahu alay wasalam radia allahu ta arda qala wuxu yhi anas bin malik qaala rasu rasulka wuxuu yidhi sal slem alaaثun saddex man duulkii ama qofkii kunna ay ahaadaan saddexdaas fiihi isaga gudihiisa oo laga dhex helo wajada wuxuu helaa bihina ayaga sababtooda xalaawaة الإimaan iimaanka macaankiisa iyo waacmahu xalaawat aliimaani iimaanka macaankiisa iyo wa acmahu dhadhankiisa bal caawo saddexdaas aan qabsanna si dhadhanka aan u dareenno dhadhanka aan u dareenno waxaa weeyaan iimaanka xalaawat aliimaani wa acmahu iyo dhadhankiisa kow an yakuuna inuu ahaado allah an yakuuna inuu ahaado allah alla weyne caza haalib ahay wajalla weynaaye iyo warasuuluhu rasuulkiisa oo nabi moxamed alayh salaa slaam axabba kuwa laga jacayl badan yahay ilayhi qofkan muminka ama muslimka ah mima shay kaste oo siwaahuma iyaga ka soo haray allah allah iyo rasuulkiisa oo nabi maxamed alayh isalaat slaam wax walba oo ayaga labadood aanan ahayn inaad ka jeclaata markaad xaaladaas gaarta allahna gaarsiiye iimaanka macaankiisa dhadhankiisa gacantaad ku haysaa waa dhadhansani sida aad u hubta inaad u dhadhansani markii malab lagu dhadhansiiyo ood carabkaasaa u saarta macaankiisa u dareemaysa ayaad iimaanka dhadhankiisa u dareemaysaa waa qowlka nabigeena calayhi salaa slaam o an yakuuna allahu warasuuluhu axaba ilayhi mima siwaahuma o maalka ayagaa laga jecel yahay waa inaad ka jeclaato awlaadda aad dhashay waa inaad ka jeclaato caafimaadkaada waa inaad ka jeclaato noloshaada waa inaad ka jeclaato wax alla wixii ayaga ka soo haray waa inaad allah ka jeclaa subxaana wa tacaala martabadaas martaba cajiib waa qofkii arrinkaa laga helo maca labada soo socda waxaa xaqiiqo ah sida dhadhanka u dareema qofka malabka inuu iimaanka dhadhankiisana u dareema xaqiiqo weyaan laa shaka walaa rayb wa qowlu rasuuli illaahi sala allahu calayhi waali wasalam qodobkaas waa qodobka koobaad qodobka labaad an yuxiba fi اllaah wa an yuxiba waa inuu u jeclaada fi اllaah alla awgi iyo alla darti wa an yabda yubqida waa inuu u naca fi اllaah yubqida ay qoranta yubqida bifatxi alhayn bikasrigan kala jeeda ku qoran tahay nacam meesha waxaa noo qoran halkan an yabida yubqida waa inuu naca fi llaahi alla darti qofka uu jeclaana ood waxaa wey qalbigiisa gelina waa inuu ilaahay darti u jeclaada alla diintiisu ku toosan yahay waa mumin waa ahlu islaam waa ahlu qibla ilaahay baa walaaladin ka dhigay inama mumin ikhwa ayaa lagu faray saa darteedaan u jeclaada qofka uu nacana alla dartii waa gaal waa munaafiq waa caas ilaahay ku caas subxaana wa tacaala waa xariirka alla ma jaray saa darteedan u nacay ilaahay maadaama uu muxuu ahaa diintiisa nacay anna waa nacay qodobka labaana kaa weeyaan xubbigaaga iyo jacayl muxuu ahaa iyo caradaada iyo nacaybkaada waa inay fillaah alla awgi ay noqoto waa qodobka labaad qodobka labaad weeyaan tan labaad dii aad ku darsatana dhadhankii aad buu kugu soo dhow yahay carabkaaga iyo un muxuu iimaanka inay istaabtaan bas ayaa u dhiman diyaar weeyaan qodobka saddexaad u dambeeyo wa an tuuqada in la huriyo naarun dab cadiimatun weliba aad u weyn aad u weyn in la huriyo oo fa yaqaca oo ku dhaca qofkaas mu'minka ah fiiha dabkaas gudaheeda oo ku dhaca axabba mid laga jacayl badan yahay ilayhi isaga xaggiisa min an yushrika inuu wax la wadaajiyo bilaah alla weyna shayan wax waa inuu saa noqdo saddexdaas qodob marka qofka markii aad ilaahay qalbiga u geliyo oo tan koobaad oo allah iyo rasuulkiisa wax alla wixii ka soo haray iyuu ka jeclaado tan labaadna qofka uu jeclaana ama u naca alla dartii uu naca ama u jeclaado tan saddexaadna in alla uu wax la wadaajiyo inay kaga fududaato ood weliba ka jeclaado in dab aad u weyn lagu rido intaas haddii laga helo qofkaas isaga ah waxaa weeyaan macaankii iyo dhadhankii iimaanka ayuu helay ayuu nabigeen leh sal allahu alayhi waali waslm allahuma arzuqna ya rab xalaawat اliimaani waطacmahu ya rab اlcaalamiin allahuma arzuqna xalaawat اliimaani waطacmahu ya rab اlcaalamiin allahuma arzuqna xalaawat اliiman waطacmahu ya rab اlcaalamiin runtii martabadaas iyada qofku markuu gaaro allahna gaarsiiye martabada qofku markuu gaaro janno waxaanan uma dhinno wax aan janno ahayn wax aan janno ahayn uma dhinno adduunkan jannuu galay xaqiiqo weyta ayada wax ku murjina maba jirayaanba kul اladii fowqa turaabi turaab bahbah iyo anaa awoodla iyo anaa dhaqaalala iyo anaa madax hayst iyo anaa hub haysta iyo anaa sidaa iyo waxaasoo dhan waxay yihiin lama arko kul ladii fowqa turaabi turaab w alla wii turaabtan dul saaran waa turaab turaaba laga umay turaabna u dambaynaysaa wa calayhi marka waxaa weeyaan qofkaas wuxuu dareemayaa raggii ma arki jirteen laga sheekaynayay oo iyagoo muxuu ahaa lugihii lugii laga jaro amaba la qalo la damcay la yidhi hanku aan ku waraabina muskir shay ku sarkhaamiyo oo ku hilmaansiiyo xanuunkan dhihi jiray salaadda aan galo dadkaas salaadda ay hilmaamsanaysa wax kaste waa dadkan dad kale ma aha sida dhabta sidaa weyaan waaye baabka kale baabu xalaawat اliimaan iimaanka macaankiisa ayuu baabkan u baab yahay allahna siiya xadiidka afar kun sagaal boqol iyo iyo sideed iyo siddeetanaad waa xadiid saxiixa qala imam nas sweyd bn asl marwasi waa iqatun weyan qala xadana cbdullahi mubaarak waa imaamkii can shucba waa sidoo kale can qataada ibnu dacama saduusi basri qaala wuxuu yihi qataada samictu waxaan ka maqlay anasa bna malikin radia allahu taa waa khadim rasul lah sl sl xadiiso ka warrami can inabiyi nabigeena calayhi salat slam qaala nabigeen inuu yidhi alaaun saddex man kuna qofka ay ahaadaan fiihi gudihiisa ay ahaadaan saddexdaas wajada wuxuu heli xalaawat اimaani imaanka macaankiisa ayuu heli man duul axaba jeclaad almara qofka laa yuxibu uusan u jeclaala ila lilah alweynad awgii caza wajal intayn halkan fadhino oo masjidkan caawa ilaahay uu nagu kulmiyey ama intaana maqlayso na dhegeysan lifeka oo na maqlaysa ama na maqli doonto qofka aan jecelnahay aan ismiisaanna maxaan u jecelnahay lilah alla dartii mise limaslaxa dan baa naga dhexaysa amaba wamaa ilaa daalika aan is eegno o man qofkii axaba jeclaada almara qofka laa yuxibu uusan u jeclaanayn ilaa lilah allaweyne dartii caza wajal iyo waman qof allahu allaweyne caza wajal iyo warasuul rasuulkiisa axaba la kalgacaylo badan yahi ama la jacayl badan ilaahi isaga xaggiisa mima shay laga kalgacayl badan yahi siwaahuma iyaga ka soo haray iyo waman qof kaan ahaade an yuqdafa in lagu turo fi naari dab axaba mid la jeclaan badan ilayhi xaggiisa min an yarjac inuu u laabta ama u noqdo ila kufri gaalnimo bacda an anqadahu markuu ka badbaadiyey allahu alla weyne minhu kufriga uu ka badbaadiyey kadib dadka kufriga laga badbaadiyey laba qaybood waa qayb waxaa weeyaan waa badbaado joogta od ilahay siiy subxaana wa tacala annagoo kale maxaa yeelay aabbaha waa muslim hooyada waa muslimad aabbihii iyo aabbihii aabbihii iyo awowgii tobanaad iyo kii soddonaad iyo kii afartanaad intaba waa muslimiin qofkaas marka ilaahay subxaana wa tacaala wuxuu siiyey badbaada aad la yaabays xaqiiqatan waana waxyaabaha ilaahay annaga aad nagu necmeeyey oo ummadahan haddana la degan oo gaalada ah laga hoojiyey midda labaadna gaal ayuu ahaa uu ku dhashay gaalnimo ilaahay baa gaalnimada kasoo badbaadiyey oo wuu soo muslimay badbaadada mid marka yani nasli aho saasoo ilaahay ku siiyey oo nicmo aan la koobi karin ah oo inaad aabbaha u ducoyn karto ood hooyada u ducoyn karto ood awowga iyo abka iyo abkii wahaakada ilaa aad muxuu ahaa ka gaarto meesha u dambaysa aad u ducoyn karto waa nicmo ilahi subxana wa tacaala waxyaabaha nicmadaas iyadoo maanta ilaahay una siiyey saxaabada nabigeenna calayhi salaatu wasalaam abubakr iyo cumar iyo cuثmaan iyo cali iyo waxaa weeyaan rag badan oo ka mid ah, ma ay maanta uma ducooyin karaan abbayaalkood abubakar cafwan ah, abubakar wuu ducooyin karaa ibn abi quxaafa uusa muslimay cafwan laakiin sayd cumar aabihii jaahiligu ku dhintay sayd calina abu aalib abu aalib isna jaahiligii waa tii nabigoo dul taagan calayh sala slaam oo adeerow laa ilaaha illa allahu ku dhawaaq aan kugu markaati kaca ama aan kugu markhaati kaca maalinta qiyaama isagoo la taagan ku dhintay huwa calaa millati cabdilmualib diinta cabdilmualib ayuu ku dhimani uu nabiga aad ugu murgooda calayh sala slaam marka nicmada maanta annaga aan haysano ilahnaysa subxana wa tacaala caawo dhan alla waabeey u naxariisa alla hoyda u naxariisa alla janna sii alla qabriga u waasici aad ku celcelin karto ood weliba ajarna ka sii heli saxaabada nabigeena waxaa weeyaan nabigeena aan helin alayh salatu salaam nabigeena ayaan helin calayhi salaatu wasalaam xadiidkii aad taqaaneen oo saxiix ahaa inuu nabigeena yihi calayhi salatu salaam ista'dantu rabbii fi an astakfira liummii famanacanii ilaahay baan fasax weydiistay idin weydiistay inaan hooyaday dambidhaaf u weydiiyo wuu i diiday waxaa kaloo weydiistay inaan booqdo oon ziyaarto wuu ii idmay nin baa nabigu u yimid alah slat slam markaasaa wuxuu yidhi ayna abi nabigu ka jeestay ayna abi saddex jeer kusoo celi markaasaa wuxuu yidhi abi wa abaaka fi naar aniga aabbahay iyo adkaagaba naaray ku jiraan ayuu nabig yihi sala allahu alayh waali wasalam fi saxiixi muslim ma arkaysaan marka nicmadaas ilahay u nasay wa tacaala waa nicmo adweyn xaqiiqatan oonan miisaan lahayn islaamnimada annaga bas nalaysay maahan aabbayaalkeen iyo hooyayaalkeen iyo oyayaalkeen iyo ayayaalkeen kulli habeenka markaad tukaniy od alla barya subxana wa tacaala kulli waad ku yalaad u baryi laakiin in badanoo ka ma helin walaa nabigeena ayaan helin alayh sla slam inuu u dambi dhaaf weydiiye mxu adeerkiis abu aalib soo difaacay marka nicmadaas ilaahay aan ogaano oona muxuu ilahay ku mahadina subxaana wa tacaala waman qof kaana waman qof kaana u ahaaday an yuqdaf in lagu turo fi naari dab axabba laga jacayl badan yahy ama la kalgacayl badan yahay ilaahay xaggiisa min an yarjic il kufri gaalnimo u laabto bacda an anqadahu allah allo in marku ka badbaado kadib baabka afraad xalaawat اlislaam iimaan soo sooma marin xalaawada islaamkana waatan islaam iyo iimaan culimada waxay yidhahdaan ida اجtamaca iftaraqa waida اftaraqa اجtamaca iimaan iyo islaamnimo haddii meel laisku daba xiro alislaamu wاliimaan haddii la yidhahdo waa kala macno way kala tegayaan haddii ay kala tagaan oo mid walba gooni islaam gooni looga sheekeeyo iimaanna gooni looga sheekeeyana ijtamaca way kulmayaan saasay culimada caqiidada yidhaahdaan saas weeyaan marka islaamka iyo iimaanka markii laisdaba dhigo oo alislaam la yidhaahdo kadibna aliimaan la yidhaahdo islaamka waa acmaasha jawaarixda iyo xibnaha laga qabto tawxiidka marka lagu daro salaadii soonkii zakadii xajkii wahaakada waa islaamkii waa alacmaal اظaahira iimaankana waxaa la yihahdaa alacmaal اlbaطina acmaasha qarsoon oo hadda inaad carabka ka sheegto waxyaaba hadda salaadda oo kale salaadda oo kale acmaal waxay leedahay baatinna ah oo gudaha laga qabto oo niyadii ay ka mid acmaal daahirna waa leeda lakin aslahaan camalka daahirka u badan laakiin iimaankaada aad rumaysan tahay malaa'igta ilaahi subxaana wa tacaala iyo iimaankaada aad allah rumaysan subxaana wa tacaala waa acmaal alqalb inkasta tawxiidkii marka hore lagu dhaqay laga maarmaan u yahay laakiin markii islaam gooni loo sheego waxaa soo gelay alacmaal الظaahira wاlbaطina markii iimaan gooni loo sheegana oo gooni ahaan looga hadlana waa sidoo kale sidaa weeyaan ida اجtamaca iftaraqa waida اftaraqa ijtamaca sidaa weya saasay yidhahdaan waay xalaawaة اlislaam ama baabu xalaawat اlislaam islaamnimada macaanka ay leedahay ayuu baabkan u baab yahay islaamnimada maaa naam qof a maya a laakiin mararka qaar waxaa laga yaab islaamkiiba in imaam imaan laga cabiro imaan laga cabiraba hay waa noo imaan doontaa xadii afarkun sagaal boqol iyo sagaal iyo siddeetanaad waa xadiid صaxiixa qaala imam na aa xbna cali bn xujr waa iqa qaala xadaثna ismaaciil ibn jacfar ibn abi kaثiir alanصari wa iqatu habt can xumayd ibn abi xumayd aطawiil wa iqat mudlis can anas bn maliki xadiidka waxaa weeyaan waa rubaaci can inabiy nabigeena ayuu ka wariy alayh slat slam qaala nabigeenu yidhi alaaثun saddex man qofkii iyo muminkii kuna ay ahaadaan fiihi isaga gudihiisa oo ilaahay uu ku irsaaqo subxana wa tacala allahna u irsaaqe wajada wuxuu helaa bihina iyaga wuxuu ku helaa xalaawat alislaam islaamnimada macaankiisu ku helaa man qof kaana ahaado u ahaado allahu alla weyn rasul rasuulkiisa axabba eh, mid eh, man qofkii kaana allahu alla weyn u ahaado rasul rasuulkiisa axabba mid la jacayl badany ilaahay xaggiisa mima shay laga jacayl badanyay siwaahumaa iyaga ka soo haray iyo waman qofkii axaba almara qof u jeclaada laa yuxibu aan u jeclaayo ila lilahi alla weyne dartii mooyane xubigaas dartii qofku u man axaba fi اllaah wa abqada fi اllaah wa waala fi اllaah wa caada fi اllaah faqad istakmala اliimaan ow kama qaala calayhi الsalaatu wasalaam qofka alla dartii wax u jeclaado oo alla dartii wax u naca oo alla dartii qof u xiriiriya oo alla dartii qof u gooya qofka asaga iimaanka uu kamishay sidaa weeyaan nabigeena calayhi salaa slaam markuu ka hadlayey sabcatu yudiluhum اllahu fii ilihi ywma laa ila ilaa ilu waxaa ka mid ahaa warajulaani taxaaba fi اllah ijtamaca calayhi watafaraqa calayh laba alla dartii isu jeclaatay oo xubbigaas alla dartii uu kulmiyey kuna kala dhinteen sidaa weeyaan waman qofkii yakrahu naca an yarjic inuu u laabtay gaalnimo kamaa yakrahu siduu u nici an yulqa fi naar naar iyo dab in lagu tuuro qofka saddexdaas arimood qofkii laga helo wuxuu helaa dhadhanka islaamka weyaan baabu nacti lislaam islaamka sifayn iyo tilmaamitaan la tilmaamo ama tilmaan la tilmaamo ayuu baabkan baab yahay baabu nacti alislaam islaamnimada in la tilmaamo oo islaamnimo waxay tahay qofka loo sheega ayuu baabkan u baabya xadiid afar sagaal boqol iyo sagaashanaad waa xadiid saxiixa qala imam nas a abana isaq ibn ibrahim alxandari qala xadaana nadr ibn shumayl almazini waiqatu tabt qaala ambana kahmas ibn xasan alqaysi waiq qala xadaana cabdulahi ibnu burayda ibn xusayb waiqa an yaxya ibnu yamur yamar mise yamur naam yamar weyaan yacmar waiqatu fasixu yursil ana cabdlahi bni cumar ibn khaaab radia allahu tacaala canhuma qala wuxu abdulahi bn cumar xadaanii waxaa ii warramay cumar ibn khaaab radia allahu taala arda cabdulahi bn cumar ibnkhaaab markaan leenahay cabdulahi bn cumar markaan leenahay waxaan leenahay radia allahu canhuma soo ma jeedaan radia allaahu canhuma yaa loola jeeda cabdulahi bn cumar iyo iyo sayd cumar radia allahu canhuma laakiin markaan idhahda can cumar ibn khaaab waxaan leeyahay radia allaahu canhu khaaab may kuma jiro laislaamu alcabaas axabu ilaya min islaami اlkhaaab waa tiyaa sayd cumar uu dhihi jiray radia allahu tacaala canhu wa ardaa sayd cumar qaala wuxuu yihi xadaanii cumar ibn khaaab ayaa ii warramay radia allahu taala anu ardaa qala wuxuu yihi sayd cumar waa amiiru اlmuminiin maa salaka fajan ila salaka shayطaanu fajan hayra faji waa ninkaa taqaanin oo maalintii aad soo islaamay cize iyo sharaf yeesheen muslimiinta reer maka oo marka iyada mustadcafiinta iyo ragga la gumaysana oo kadeedna ahaa qaal wuxu uhi baynamaa goor naxnu annaga ama xilli naxnu annaga cinda rasul rasulka agsi aan joogna calayhi salaa slaam daata yowmin maalin maalmaha ka mid a ah. ialaca xadiidkan waa taqaanaan waa xadiidkii arbaciinka kitaabu niya riyaad saalixiinka meelo badan laakin waa xadii cadiima ah. oo waxaa wey haddii lasoo celceliyo xataa weliga aadan muxuu ahaa ka daalaynin habeenkaas haddii lagu soo celiyo xaqiiqatan macaanidu waa xambaarsan yahay qofkii intaan barto oo xadiidkan bas a ah barto oo barasho dhab u barta jannu hore ka gelaya insha allah waa kuna camal fal waxaa yeelay islaamkii iyo macal muxuu ahaa xadaafirtiisii oo dhan isagoo duduuba ah, waa islaamkii oo dhan oo jimla waa islaamkii wax ka maqan ay jirin oo kaamila ah. waay sayd cumar ayaa wuxuu yidhi radia allahu taala an baynamaa goor naxnu anaga cinda rasul rasulka agtii aan joogna alah sla slam daata yowmin maalin maalmaha ka mid a ah, ialaca waxaa bud nagu soo yidhi calayna anaga rajul nin shadiidu bayaadi hiyaab dharkiisa caddaanta uu dharkiisa qaba uu aad u daran dharkiisa aad u cadcadi baft dhar bafta unba wataa shadiidu sawaadi shacr timihiisa madowgoodana uu aad u daran yahay laa yura aana lagu arkayn calayhi isaga korkiisa ninka isaga ah aharu safar calaama qof socota ama sagaaga ay ka muuqanin haba yaraatee wax socota iyo safarnimo calaamadeed ay ka muuqanin boor iyo daal iyo waa iska taqaanaan mogta iyo timo yara muxuu aha kala tagsan iyo kama muuqato iska subkan walaa yuraa calayhi aana lagu arkayn aharu safari socod raadkii iyo socotanimo walaa yacrifu usan garanayn mina anaga axadun qof qof kartana ma lahan oo dadku waa lays yaqaana magaalada madiina oo dhanba inta ma taqaanaan magaalada madiina inta masjidka nabowi ku fadhiya calayhi salaatu wasalaam saaxada inta hadda muxuu ahaa bannaanka barxadda intaas kama weyne xataa waa ka yarayd waxaad ku garanaysaan bayruxa beerta bayruxa ahayd oo muxuu ahaa xitaa waxay ku taallay qaybtan dambe oo masjidka nabiga ah ayay soo gashay qaybo ka midta marka madiino dhanba waxay ahayd meel aad u yar dadkaas waa is wada yaqaanaan waa la is wada yaqaanaa dadkaan hadda meel walba ka imaada oo diyaarada ku imaada baabkaana ma jirin oo muxuu ahaa qofkii jooga qofkii maqnaadan kala garanayn dad is yaqaanaan kooban tuulooyinkan iyo sooma arkin oo tobanka qows iyo boqolka ay degan yihiin waa la is wada yaqaan in hebel iyo heblaaye wiilkeeda iyo in hebel m waa la is wada yaqaanaa marka nin tuulo imaaday magaalada madiina tuula ahayd marka yada imaaday oo nin socotana aan u ekayn sidoo kale cid taqaana aan la aqoonin ayaa saxaabada nabigeena u yimid calayhi salaa slam nabiga ayagoo isagoo dhex fadhiyo xataa jalasa ilaa uu ka fadhiisto ilaa rasul rasulka al sal slam uu ka fadhiista yacni rasuulka ilaa uu ka gaaro weeyaan markaasaa faasnada wuxuu tiiriyey uu saa u saaray rukbatay labadiis jilbood ilaa rukbatayhi labada jilib ee nabiga ala slam ayuu laba jilib saa u saaray dulsaar ma aha afku issaar laba jilib saas saasoo uma fadhin jilbihii ka horgey saasuu jilbaha u saaray o wa wadaca kafayhi labadiisa calacaloodna wuxuu saaray calaa fakidayhi labadiisa bawdi damiirka intuu noqonaya ma bawdooyinka nabigeena miya mise waa kuwiisi waa kuwiisi ee saasay keenaysaa inaad soo bawdood bawdooyin qof kale aad gacmaha saarato maya edab maaha marka meeshuu saarana waxaa weeyaan waa kuwiisi jilbihii buu jilbaha u saaray o laakiin gacmihii wuxuu saartay bowdooyinkiis ayuu saartay uma kadibna qaala wuxuu yidhi yaa muxamadu muxamadow sala allahu calayhi waali wasalam akhbirnii iga waran can ilislaam islaamnimada iga waran islaam maxaa la yihahdaa waxa islaam loo yaqaana ibar oo ii sheeg oo ii waran qaala wuxuu yidhi rasuulkeena calayhi salaatu salaam hadal meel kale kuma laabin maxaad ahayd iyo teed ka imaaday iyo muxuu ahaa inteed naga soo booqatay iyo ma jirto lidaalika qofka muminka ah oo ahlu cilmiga ah haddii la weydiiyo suaal suaashaas toosa u abaara jawaabteed sababta jawaabteed toosa u abaara haddii uuba yaqaano hadduusan aqoonina aaday u fududahay maba aqaano alleka allah intaha sidaa weyaan laakiin marar qaar waxaa dhacaysa mataqaanaa wadaad miskiin ah oo caloosha laga hayo oo masquush kasoo ordi ayaa wadaad kale u dhab siinaya masala isna ku taagan mogta isna meel bay ugu dheganta kana meel bay ugu dheganta isna kan masquula ku dhegan kana waxaa ku dhegan masala ku dhegan laba lagu dheganya dhab sheekh masale fulaan ka waran war muxuu ahaaye waa ligu dheganya ma dhihi kara <laughs> muxuu <laughs> kadeedan maanta waxay qabsaday anoo ku tukaday masjid masaajidaha ka mid a ayaa nin sheekha oo runtii culimada ilaahay ummadda uu ku anfacay ka mid a ayaa masjidka soo baxay wadaadki marka waa ganma sida muxuu ahaa leebkii u ganma wuu ordayaa daf daf daf daf daf daf laba ninoo marka ka imaaday meel fog oon dhoweyn oo isaga usoo qasadayb inay masaa'il weydiiyaan ayaa jidka istaagtay anna asagaan daba socdaa markay u istaageen sheekh hebelow masalan kuweydiin rabnaa wadaadkii marka wuu iska filgey ila waa nin lagu dhegany meesha ina xaaladda hallowdaaba khatar bog iska filgey uu ka cararay khalaas uu iskaga tagay muxuu samaynahay waxaa laga yaaba haduu istaaganayba muxuu aha calooshii laga hayo oo roob mudda ah hayr maxmuud ah buu ka cararay amaba xanuunaaba qof ku dhegan mararka qaar wuu ka araray labada nin marka yani jacun baa ku dhegtay nin walba laba afkiisa muxuu u dhawaaqay muxuu sheekh hebel saa noo yeelaya annaga maxoolaan ka doonaynaa kan kale weeyaan halkaasaan ka soo tagnay dowladaan u shaqaynaa intaasaan soo marnay intaas baabaraan ku nimid o anna waa u istaaga marka wadaadada markaa muxuu inta ay mari karaanoo yani canaantan ay mareen gacanta mid qabtay waga balin soo istaaga gooniyan u jooji waxaan ku yidhi se waxay ka noqdeen sheekh hebel waa saasoo saasaan u imaadnay kan kale waa intaasoo waa kana wixii ay tariyeen markay dhammaysteen xoogo ay yarneefsadeen ku ironimiyo ninkaan wax waxay miyaad ka war haysaan ninkan waxay miyaad ka war haysaan waxaa laga yaabaa in xanuun uu la taagnaan layahay oo madaxiisa uu joogno oo alcarraa waxaa laga yaabaa in waxaa weeyaan caloosha laga hayo ummadda liskama warqabo mogta dadka qarankaada celin karin oo markay kaadi qabato ama dawanin kaba soo qaad hadda baalka antibiotiga amaba eh, waxyaabaha lagu daweeyey qabowga iyo boogahii lagu daweeyey marka qofku uu muddo badan cuna kaadida waa iska soconi wuu la cararaya qofki ma celin kar marba hadday ay qabato waa inad sida waxay u dhegaysaa maxo korontadii qofkan duruuftiis miyaa taqaanadi waa maya ma balanaad lahaydeen waa maya qofka muminka qof kaloo muminka waa inuu u raadiyo macaadiir adi niminka un intii aan kari karo oon subagor marin kara wadaadkaan u mari waan diray waxaan kala jeedaa marka qofka muminka haddiiba duruuf noocaas ay ku taagneen ninka aalibcilmiga ah amaba sheekh ah oo marka ayada meel looga laamaana ayna jirin mararka qaar waxaa wey masaaisha waa laisdhaafiya sideedaba intii aad awoodi karta masaaisha w qofka asleeda amaad kaaga khibratooy ama kaaga aqoonrooy isu dhaaf oona la heli karo adintaasaa ku badbaado badan qofkana kaasaa uroon marka laakiin haddii ay waxaas jirin ood wixiina taqaano inaad waxaa weeye markiiba aad meelo kale iyo waraysi dheer iyo afaaraadaas u ahaa inteed naga soo booqatay iyo maxaad qabatay iyo inteed ka shaqaysaa iyo fula waxaas yaa kuu diradi adi hawshan lagu diray tan ka jawaab haddii aadan aqooni ma aqoonina bas wabilahi towfiiq khalaas nabigeena calayi slam marka muxuu ku yidhi an tashhada waa inaad qirto ninkaadan muxuu weydiinay wasaa'ilkahow an laa ilaaha ilaa xawlu lagu caabudo inuusan jirin illa allah alla weyne mooyine ana muxameda nbi mxamed rasul adeeg alle inuu yahay alayh sala slam muxamedu rasuul اllahi waladiina macahu ashidau cala اkufaar ruxamaau baynahum watuqiima الsalaa salaadii aad wagto aqimu salawaat الzaka watuuti الzaka watasuuma ramadaan walilahi cala nas xij اlbeyt ayaa noo imaan doonta iyo kutiba calaykum الsiyaama kama kutiba cala ladiina min qablikum wtasuuma ramadaana bisha ramadaan aad soontid wataxuja aad xajisa albeyta beytka alle in istatacdi aad awooda ileyhi beytka alle sabiila jid jidka marka waxaa weeyaan waa zaadki iyo sahaydi iyo waxaa weyaan gaadiidkii la raacay haddana waxaa kusoo kordhay baasboorada iyo visooninki wii lamidka ahaa sidaa weyaan qaala wuxuu yidhi sadaqtarun baad sheegtay facajibnaa waan la yaabnay ilayhi ninka ayaan la yaabnay saxaabadii hadlayaan yasaluhu uu weydiini nabiga ayuu weydiin wasadiqhu haddana u rumayni haddii qofka u ku yihahdo niyo nabada nabad waxaan ku weydii masjidkan yaa imaamka ah imaam axmed waa runta waa runta hadduu qofku yihahdo seedhihi waad la yaabi ninkase waa ka yihiin soo isma dhehayst waay kadibna wuxuu ku yidhi sadaqta uma kadibna qaala wuxuu yidhi akhbirnii iga warran can aliimaan iimaanka iga warran wuxu yidhi an tumin waa inaad rumaysa billah alla weyne wa malaaikata malaa'igtiisa iyo kutubihi kutubihiisa iyo wa adeegyadiisa oo rususha ah iyo walyowm alaakhir maalinta aakhira kow walqadari qadarka wuxuu alla qoro ayrihi ayrkiis o sharihi shartiisaba qala wuxu yhi sadaqtuhum baad sheegtay qala wuxu yhi faakbirnii iga warran can lisaan ixsaanka waxa loo yaqaana samafalka iga warran qala wuxu yhi an tacbud wa acbud allaha alweyna kaanaka taraahu adoo ujeedo kale adoo alla u jeeda oo alla indhaha ku haya siad salaad dukan layd oo ujeeda alla arki yani seed macaasi ugu fogaan layd saas alla waynaad caabud kaanaka taraa fain lam takun taraahu haddii aadan arkayn adiga oo mid arka aadan ahayn faina loyn yaraaka uu ku arkaya martabada waa martabada ugu sarraysa weeyaan qaaluu sadaqta run baad sheegtay qaalu fa iga waran ya qal wuxu yhi iga warran sadaqtan dama kuma jirta fa iga warran can saacati saacadda qiyama iga warran qaala wuxuu yidhi ma uulu kan la weydiina canha qiyaamo xagga laga weydiinaya saacadda biaclam midka aqoon roon ma ahanin biha iyada min asaa'ili kan wax weydiina kama yaqaano labadeenna cilmigeenna waxaa weeye waa isleeyahay oo intaad ka taqaana waxaa weyaan umaadna ka aqaano amaba kaama kaagama aqoonrooni abirni iga warran can amaaraatihi calaamooyinkeeda habeen dambe insha allah tabarak wa ayaan amaaraadka geli doonaa oo annaga meesha aan ka joogna maanta raisli iyo soomaali iyo caalamkan aan joogna waan geli doonaa insha allah tabarak wa calaamaadka qiyaama inaysan ka saaran yihin kow an talida waa inaad dhasho waa inay dhashado alamatu adoonayta rabataha tii ayada sayidadeed ahayd sayidadeedii oo ayada madaxda islaantiia waxay dhali gabar ama wiil iyada madax u noqoni oo sayid u noqoni laba arimoodaa lagu fasiraa cuquuqul waalideynka aad u badana caasi waalideynka badani oo canug hooyadiisu caasi ku noqoni waxaa kale oo waxaa weeyaan lagu sheegaa addoommaha ayaa badan doona oo lasoo qafaalan doona oo lamu ilmo laga dhali doona kadibna addoontu waa addoon oo ninku uu leeyahay canugiina waa sayid sidaa weyaan taana way sheegaan wey wallah aclam tan labaadna wa an tarawa inaad aragto alxufaata kuwa qawnaa ah, kuwa kabalaanta ahaa alcuraah ee qaqaawnaa alcaala ee ceyrta ahaa ricaa ashaa arijirta ahaa yatataawaluuna fi lbunyaan dhismooyinka iyagoo marka ku faantama daraad waxaa la afar dabaq ti muxuu ahaa shalay waxaa la dhisayaa toban dabaq hadda maanta maxaa la dhisayaa afar iyo toban dabaq waxaa lii sheegay labaatan iyo shan dabaq abrufal iyo mxu ogolaasho qolya la soo siiy oo ree isliah mise waa ree bangaari ma aqan meelaha lii sheegay hamsa wa cishriin inta loo wadaa tataawul kama marna sooma waa muuqataa waa dadkii aad taqaaneen aada lasooma tilmaamayo waa is ogsoonnahay kabaheenna iyo macwisteenna iyo baabkeenna iyo arijirnimadeenna iyo baabka waa la yaqaanaa waa is ogsoonnahay soomaali maryoley aad baa laisu yaqaanaa waa rag ayagaa la socda raggaan hadda waxaan samayni calaamat اlqiyaama waata qaala cumar wuxuu yidhi falabidtu waan nagaaday alaaan saddex maalmood ayaan nagaaday riwaayo kale meliyan bay ahayd waa saddexda maalmoode uma kadibna qaala wuxuu yii lii aniga rasul rasulka wuxuu u yidhi sal slm ama ii yidhi yaa cumar cumarow hal tadri miyaad garanaysaa mani saa'il qofka su-aasha weydiinaaye miyaad garanaysaa qultu waxaan ihi allah warasulu aclam alih rasuulkiisa ayaa muxuu aha yaqaano qaala wuxuu yidhi fainahu isaga jibriilu calayhi salaam waa jibriil ataakum wuu idin yimid liyucalimakum in idin bara amra diinikum diintiina amarkeeda in idin bara ayuu yimid ayuu nabig yihi sala allahu calayh wali wasalam xadiidkan marka waxaa la yihahdaa xadiidka maraatib اdiin diintoo dhanba waa ka martabooyinka diinta waaba tanba bas wixii kale waxaa weeyaan waa xadiid lagu sheegay laakiin gundhiga waa tan weeyaan alislaam wاliimaan wاlixsaan hada wallahu aclam w slى اllah wslm عlى cabdi rasul mصطafى